تألبوا ضد دولتنا جيوش هزها البطر ورام أنوفهم دامت وفي الهيجاء تنتصر إذا هجمت على الكفار لا يبقى لهم أثر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد واركا مالين لها إذا عدا لجرتين وما لما جمعها تاريخنا يكون بيغان هاي labaatan iyo lixda jamaadal uulaa kun boqol iyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkeena ugu doorkoroon waxaa daraad la dilay xubin ka tirsan ciidanka raafidada waxaana sidoo kale la dhaawacay laba ka tirsan booliiska ilaalada goobaha wax soo saarka waxaa shalay hubka fudud lala beegsaday fadhiisan ay murtadiinta bashmarkaha ku leeyihiin meel u dhow deegaanka baabilaawi waxaa shish lala beegsaday xubin ka tirsan ciidanka raafidada oo ku sugnaa jidka isku xidha jaluula iyo qurtaba warkii oo fidsan aynu ku bilaawno wilaayada ciraaq waqooyiga bakhdaad waxaa daraad la dilay xubin ka tirsan ciidanka raafidada waxaana sidoo kale la dhaabacay laba ka tirsan booliiska ilaalada goobaha wax soo saarka kadib markii lala beegsaday hubka dhawaaqooda la maqal iyagoo ku sugan deegaanka bakhdaadi ee daaramiya allah ayaan ku mahadsan isla waqooyiga bakhdaad waxaa la dilay murtad wisaam al cabiidi oo ahaa guddoomiyaha xogtana siin jiray amniga waddanka kadib markii shalay loogu daatay gurigiisa oo u dhow goobta wax soo saarka alnasri ee deegaanka mashaahadda allah ayaanu ku maadsan isla wilaayada ciraaq ayaan ku guda jirnaaye diyaala waxaa shalay hubka fudud lala beegsaday fariisanay murtadiinta bashmarkaha ku leeyihiin meel u dhow deegaanka baabilaawi ee waqooyi khaaniqiin waxaana ku dhaawacmay hal murtad allah ayaanu ku maadsan isla diyaala waxaa heshiis lala beegsaday xubin ka tirsan ciidanka raafidada oo ku sugnaa jidka isku xira jaluula iyo qortuba waxaana ka soo gaaray dhaawac culus allah ayaan weydiisanayna inuu soo degdejiyo halaagiisa isla wilaayada ciraaq ayaan ku guda jirnaaye kirkuub waxaa la dilay xubin ka tirsan booliska riddada itixaadiya kadib markii daraad rasaas lala dhacay isagoo ku sugan halka laga galo deegaanka tibsi allah ayaan ku maadsan isla kirkuub waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari haamar ah ay leeyihiin booliska riddada itixaadiya kadib markii daraad qarax mino lagula eegtay deegaanka tibsi dhammaan waxay la socdeen dhibishii dhaawac iyo ku noqdeen allah ayaan ku maadsan isla wilaayada ciraaq ayaan ku guda jirnaaye أنبار حق رحمين الله لا يكتب حبنا كتير سمرت الدين تحجد عشائر كوكس من أيام الأولو ديغانك بغداد وحانكوها لكس من قبير لنك خرحيدة متكلون وقود دعوامي الله يقوم أتسن مركان السلاح الدين أي ولاية عراق وحاو حيالو لقارسيي قاري إليهين بوليس كردد إتحادية كدمركي دراد يسكر تقلافة رصاص لبكسدين أيغو كسوغن ديغان كعباسية إدعاد القوية سامراء وحنكوها لاكسمي أفر مرتد الله ينكم أصن سلا سلاح الدين waxaa miino lagu xidhay oo la qarxiyey guriga murtad sabax sidiraan oo ahaa guddoomiyaha deegaanka albul nimri ee jasiiradda saamara waxaana soo gaaray burbur daran allah ayaan ku maadsan markaana aynu wareegno wilaayada shaam aqeyr waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari weyn ay la socdeen xubno ka tirsan murtadiinta biikikada kadib markii qarax miino lagula egtay tuulada diyaana ee deegaanka tibyaan waxaana dhimashihii dhaawac ku noqday toddoba murtad allah ayaan ku maadsan isla alkheyr waxaa la dilay laba ka tirsan murtadiinta biikikada kadib markii askarta khilaafada irsaas la beegsadeen jekboontigii ay ku sugnaayeen uu ku yaala tuulada xawaayij ee dhacda deegaanka tibyaan allah ayaan ku maadsan isla wilaayada shaam ayaan ku gudi jirnay raqa waxaa waxyeelo la gaadhsiiyey gaari ay leeyihiin murtadiinta bikikeda kadib markii shalay qarax miina lagula egtay meel u dhow aargada kiniisadda magaalada dabqa waxaana ku halaagsamay saddex murtad oo la socdeen allah ayaan ku maadsan ugu dambayntii wilaayada galbeedka afrika shan iyo toban ciidanka radida nigeriya oo lagu dilay weerar askarta khilaafada ka fuliyeen gobolka barno kala saarasho alle kadib askarta khilaafada ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisan ay ciidanka ridada nigeria ku leeyihiin degmada diego ee gobolka barno waxaana halkaa ku dhex maray dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan allana wuxuu u suurageliyey inay dilaan shan iyo toban murtad qaar kalena ay dhaawacaan waxaana nolosha lagu soo qabtay laba murtad intii kalena rasaasta mujaahidiinta ayay isaga carareen allah ayaanu ku mahadsan halka أيون غل يوركي ما أنت تقل سعتين ورباهنت الجرتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يأكلهم فلا يبقي ولا يذر عصف العز يأكلهم فلا يبقي ولا يذر